أعوذ الله السميع العليم من الشيطان الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين walaqad fatannaa qablahum qawma fircawn qawma fircawna وجاءهم رسول kariim الله subxaanahu watacaala waxaa ilaahay aayaadkan uu kaga hadlay kuwa nebi muxamed beeniyey calayhi asalaatu wassalaam inay ka horreeyeen fircoon iyo qoomkiisa oo iyaguba ay beeniyeen nabiyullaahi muusa iyo haaruun calayhim asalaatu wasalaam allah wuxu uhi subxaanahu watacaala wallaahi laqad fatanna waxaanu imtixaanay qablahum ayaga hortood waxaanu imtixaanay qowma fircawna fircawn qowmkiisa ayaanu imtixaanay wa jaa'a waxaa u yimi qum fircoon iyo qoomkiisa waxaa u yimi rasuulun rasuul baa u yimi rasuulka oo kariim wanaagsan wuxuu yidhi markaa rasuulku markuu u yimi an adduu u dhiiga an adduu siiya ilaya aniga isiiya oo iraaciya cibaad allah alleh addoommadiisan aad dishooteen waa reer bani israa'iile an adduu iraaciya amba isiiya ilaya aniga cibaad allaahi isiiya oo markaa fircawn dee waxaa la ogaa inuu addoonsan jiray amba uu dullaysan jiray reer bani israa'iil aayaddu waxay la macno tahay un qowlkii allah subxaana wa tacaala an arsil macanaa bani israa'iila walaa tucadibhum markaa iraaciya buu yidhi tafsiir labaad wuxuu odhanayaa an adduu guda amba isiiya ilaya aniga abbaaca ee adeeca cibaad allaah yaa cibaad allaah markaa xarfa midaaga aynu qadaro cibaad allaah yaa cibaad allaah ilaahay addoommadiiso inii anigu lakum waxaan idiin ahay rasuul baan idiin ahay mid la soo diray idinka rasuulkaasoo amiin la aaminay wa an laa tacluu ha ku kibrina ay laa tacluu antaa mufasira tafsiiriya weeye wa an laa tacluu ay laa tacluu ha ku kibrina cala allaahi alle subxaanahu wa ha ku kibrina wa macnaa ilaahay ha caasiyiina laa tastakfiru ayay ka dhigan tahay innii anigu aatiikum waxaan idinla iman doonaa bisuldaan daliil amba xujo ayaan idinla iman doonaa mubiin cad oo markaa ficil mubaaric sidiisa ayaynu u laqbaynay waa meelaha iska sadahaan ismiga faacil iyo ficilka mubaarica ahi intana waad odhan karaysaa inii anigu aatiikum kii idinla iman baanahay asu faacil weeye aatiikum kii idinla iman baanahay bisulbaan daliil baan idinla iman mubiin cad wa inii anigu cudtu waxaan magan galay cudtu waxaan ka magan galay birabbii rabbigay waxaan ka magan galay warabbikum iyo rabbigiin oo rabbikum ah waxaan ka magan galay an tarjumuun ay min ayay qadaraysaa an tarjumuun ay min an tarjumuun inaad udishaan dhagax inaad ugu dishaan an tarjumuun ay min an tarjumuun macnaha inaad udishaan oo dhagax igu dishaan ayaan ilaahay ka magan galay subxaanahu watacaala wain lam tu'minuu haddaydaan rumayn oo aydaanu hoggaansamin lii aniga lamtu maanta waa linnafyi faqad ficilka waxaa lagu kan hore weeye wain lam tu'minuu haddaydaan rumayn lii aniga haddaydaan i rumaynin factaziluun iga fogaada factaziluun iga fogaada amba iga dheeraada fadacaa wuxuu baryey muuse rabbahu rabbigii buu baryey wuxuu yidhi anna haaulaa'i ay bianna anna haaulaa'i ay bianna haaulaa'i kuwaasi qowmun waa duun mujrimuun dembiilayaala dembifalayaalah oo gaalnimo iyo xumaan la yimi allahna wuxuu yidhi faasri la guura gal fa asri la gud amba la guuro gal bicibaadii addoommadayda la guragal leyla habeenka qayb ka mid ah guuragala bal socda waayo inakum idinku muttabacuun kuwii la raaci raacibaatihin macnaa waa laydinka daba iman doonaa inakum idinku mutabacuuna baa markaa dee waxaa siyaaqa waa la soo gaabiyey qisada allah subxaana watacaala meelo kale ku tafsiiliyey markaa tag markaa tagtoo badda usha ku dhufaa la yidhi ushiibuu ku dhuftay badii laba iyo toban dariiq oo labiiyo tobankii sunida reer bani israa-iil ay ahaayeen dariiq ay maraan baa ilaahay uga sameeyey watruk ka tag muusow watruk ka tag albaxra baddana ka tag badda casri ahayde rahwaa xaalay tahay sii rahwa rahwaa xaalay tahay sii degan ka tag xasiloon si ay fircawn iyo qownkiisuna markaa u soo galaan oo ay u qaataan inay dariiqyadu weli iyagana ay mari karaan innahum maxaad uga tegaysaa dariiqbadda iyadoo degan innahum fircawn iyo qownkiisu jundun waa ciidan muqraquun la qarqin doono muqraquuna la qarqin doono eh baduna iyadoo degan tahay kan badanayo badanaa baa ilaaha yidhi farakuu intay ka tegeen badanaa min jannaatin beera ay ka tegeen iyo wa cuyuun ilaa intay ka tegeen badanoo ila biyola durduraya iyo zuruuc beera intay sharac intay ka tegeen fara badana iyo wa maqaam meelo la joogsado maqaam haddaa la yidhaahdo waa mawdic lqiyaam muqaam haddii la yidhahdona waa meesha lagu nagaado haddii ninka la godo waa mawdic liqaama maqaam haddii la yidhahdona waa meesha la joogsado la istaago waa maqaami intay ka tegeen badana guryo maqaamkaasoo kariim wanaagsan wa nacma nicmo intay ka tegeen badana wa nacma nicmo intay ka tegeen badana nicmadaasoo kaanuu ay ahaayeen fiihaa iyada dhexdeeda faatihiina kuwii ku ladmaysta ee ku barwaaqaysta kadaalika alamru arrinku kadaalika sidaa weeye markaasaastaa fii maxali rafci khabar buu yaallaa mubtadain u qadaro alamru arrinku kadaalika sidaa weeye waa laydin soo sheegay bay arrintoodu ku dhammaatay wa awratnaa waxaanu dhaxalsiinay haa nicmadaa ay ka tegeen fircawn iyo qowmkiisu qowmaa duul baanu dhaxalsiinay siinay qowmkaasoo aakhariina kale dad kale ayaanu dhaxal waa kuwii reer bani israa'iil kuwaasna waanu baabiinay famaa bakat umay ooyin calayhim ayaga umay ooyin assamaa samadu umay ooyin samadu umay barooran waalardu arraduna umay ooyin waxay noqdeen qaaraan ilaahay agtiisa ku lahay ma arkaysa qiimo kuma laha wamaa kaanuu may ahaanin mundariin kuwii loo kaadiyo mundariina kuwa loo kaadiyana may noqonin walaqad najjaynaa wallaahi laqad najaynaa waanu badbaadinay banii israa'iila reer bani israa'iil amba reer israa'iil waxaanu ka badbaadinay min alcadaabi cadaabkii ayaanu ka badbaadinay waa cadaabkii fircoon cadaabka almuhiim wax dulleeya cadaabkii iyaga dulleeyey ee raggooda gowracay haweenkoodana baatiyey cadaabkaas aanu ka badbaadinay baa allaahi ka bedel fircawn laftiisaa cadaaba min fircawna fircawn baanu ka badbaadinay waa mufsiid baaqigu mar haddii ninka sulbahayso baawar haysaa xumaado waxba reebi maayo isagaaba cadaabahba min fircawna baanu ka badbaadinay ba ilahay yidhi maa min fircawna baanu ka badbaadinay innahu fircawn kaana wuxuu ahaa caaliya kii isku sarraysiiyey buu ahaa midka sarraysiiya min almushrikiina buu ahaa khabar labaad ka dhig min almushrikiin ayuu ahaa macnaa kuwa xadgudbo mid ka mida walaqad ikhtarna wallaahi laqad ikhtarnaa waanu doorannay hum kuwa reer bani israa'iil baanu dooranay calaa cilmin xaala kawninaa caalimin amba cilmigii korkii xaalaanu ku suganahay baanu dooranay ogaal baanu ku doorannay cala alcaalamiin caalamka ayaan ka doorannay caalamkii xilligooda joogay haddaba ummaddani miyaan ahayn ummad ka fadli badan ummatu muusa ama ummaddii reer bani israa'iil laa shaka ummaddani inay ka fadli badan tahay haddana maxaa loo leeyahay cala alcaalamiina waanu ka fadilna waktigaasi ummaddani waxa may joogin macduum bay ahayd markaa shaygu markuu macduunka yahay ee aanu jirin waa ka laa shay oo waxaan jirin oo kale wax laga fadlilaha markaa may jirin kadib iyagii qoom ka fadli badan oo maaragtay ka sharaf badan baa yimi oo ummadan ah weeye marka waa caalamkii zamaankooda amba xilligooda joogay kuwaa laga fadilayaa allah wuxu uhi subxaana watacaala tacaala waaataynaa waxaanu siinay hum ayaga min alaayaati liibtidaa haaya la yidhaahdaa min alaayaati aayaadka xaggooda waxaanu ka siinay maa baanu siinay mafcuulku kaa labaad buu maa waxbaanu siinay fiihi uu ku sugan yahay balaaun imtixaan uu ku sugan yahay amba bala-un ay nicma ay ku sugan tahay mubiin cad baanu siinay waxaanu siinay kitaab balqaadashadiisa lagu sii rabay ikhtibaar daahir ah oo balla la eegayo kitaabkan siday ugu hanuunaanayo qaataan albalaau waa alikhtibaar ikhtibaar cad amba imtixaan cad shay uu ku jiro ayaanu siinay macnaa waa siday u raaca allah wuxu uhi subxaanahu watacaala ina haaulaa'i kuwan kuwaasi waa kuwan dafirsan maaragtay bacfiga iyo soo celinta yaquuluuna waxay leeyihiin waxay leeyihiin in hiya ayna almawtatu geeri iba may ahaanin maclaa nololi ka dambaysa ilaa mawtatunaa dhimashadayada aluulaa hore mooyaane oo yacni in hiya ay malmawtatu geerii may ahaanin nololi ku xigtaabay u jeedaan geeri nololi ku xigtaa may ahaanin ilaa mawtatunaa dhimashadayadii aluulaa hore mooyaane oo bimacnaa markii horena dee manida ahayn amba qabla nafsi ruux mayd baanu ahayn dhimasho hore keeka dhimashadayadii hore waxaa ka dambaysay maxay nolol oo ruuxdaa ilaahayna geliyey dhimashadaa dhimasho kaloo ka dambay nolol kaloo ka dambay ilaa mawtatuna alcuula taasunbay nololi ku xigtay bay leeyihiin taas ayuunbay nololi ku xigtaye maydnimadayadaa hore e ma jirto mid dambe dhimashadayadoo dambe nololi ka dambayn mayso saasay u jeedaan in <clears throat> hiya aynalmawta geeri may ahaanin nololi ku xigtaa ilaa mawtatunaa dhimashadayadii aluulaa hore mooyaane taadee ruux baana lagu afuufay oo waanu soo noolaanay bay leeyihi laakiin dhimashadayada dambe nolol ka dambaynaysaa ma jirto wamaa naxnu ma nihin ta dambe markaanu dhimanno bimunshariin kuwa la saari doono bimunshariina kuwa la soo saari doono allah wuxu uhi subxaanahu watacaala waxay yidhaahdeen oo kale fatuu laka alaya bal hadday dhimashadii hadday nolol dambe jirto faatuu laka alaya biaabaa'ina bal aabayaasha aabbayaashayaa la kaalaya bay yidhaahden aabbayaashayaagii dhintay soo celiya in kuntum haddaad tihiin saadiqiin kuwa run sheegaya in bacsi iyo soo celin ay jirto yidhi annagaa soo celinayn cidda soo celinaysa waayo allah subxaana watacaala ilaah wuxuuhi subxaana wa tacaala markay sidaa samaynayaan iyaga qaar ka awood badnaa oo ka xoog badnaa ayaa ilaahay halaagay ee ahumma iyaga ayaa khayr ka khayr badan ma iyagaa ka wanaag badan ama mase ma waxaa wanaag badnaa oo ka awood badnaa qowmu tubbac tubbac ninkii loodhan jiray qowmkiisii subbac waa min attabaabica ah, nimankan boqorada iyo marka xukumi jiray ayaa lada baxa la qabsan oo kale ay la bixi jireen markaa ka qowmi tubac ahlusabac ayay ahaayeen baa la yidhahdaa markuu ilaahay halaagay subxaanahu watacaala ee guryahooda uu karibay ahum ma iyagaa khayr khayr badan macnaha ma iyagaa ka awood badan amamase qowmu tubac mise saddex qowmkiisii kuwaaba waanu halaagnay baa ilaahay subxaana wa ma ahayn nebi iyo rasuul laakiin waxaa sugan axaadiista rasuulka ku sugan salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi in rasuulku yidhi waxaan filayaa ma ogi inuu nebi ahaa iyo rasuul ahaa waxa sugan inuu rasuulku caddeeyey inuu islaamay ninkan oo boqor muslim ah inuu ahaa tubbaca alximyari ayaa la odhan jira waa xadiis saxiixa weeye oo aimadu saxiixiyeen kaa inuu islaamo tilmaamaya waana ninkii rasuulku lahaa hacaayina kubba hacaayina allah subxaanau watacaala wuxuu leey mayaa kharbeeye waladiina kuwa min qablihim qowmu tubacasay ku cadsanyiin iyo waladiina kuwi min qablihim ayaa isu horeeyey ahlaknaa waanu halaagnay hum kuwa waanu halaagnay tubbac qoomkiisa iyo kuwii ka horeeyeyda inahum ayagu kaanuu waxay ahaayeen mujrimiin kuwa kufriyey ayay ahaayeen wamaa khalaqnaa umanaan abuurin assamaawaat shaabka iyo waalarda arlada iyo wamaa baynahumaa inta u dhaxaysa laacibiin xaalaanu nahay kuwo iska ciyaaraya macnaa xikmad darro umaanaan abuurin ilaahay xikmad buu u abuuray subxaanahu watacaala wamaa khalaqnaa umaanaan abuurin assamaawaat samaadka iyo waalarda maanaan abuurin iyo wamaa inta baynahumaa u dhaxaysa laacibiin xaala kowninaa laacibiin xaalaanu nahay kuwo iska ciyaaraya macnaa xikmad darro umaanaan abuurin maa khalaqnaa maanaan abuurin humaa samada iyo arlada ilaa bilxaqa xaq annagoo ku lannaa mooyaane amba ilaa muxiqiin xaaloon nahay kuwa xaqa sugaya mooyaane ay mutalabisan bilxaqa xaq ayuun baanu ku abuuray amba bilxaqi baanu ku abuuray ha yeeshee aksarahum dadka badankoodu laa yaclamuun ma ogsoona xikmadda ilaahay subxaana watacaala u abuuray iyadoo ilaahay inoo sheegay ay tahay licibaadatii waxda ina yowma alfasli kala saaridda yoomkeeda ayaa miiqaatuhum xilligoodu yahay almiiqaat oo waktiga la ballamo weeye ina yowma alfasli kala saaridda yoomkeeda ayaa miiqaatuhum uu yahay kulligood ajmaciina dhammaanba shabagel yowma buu yahay miiqaadkoodu laa yugnii aanu waxba ka tari doonin mawlan mid xigta ahi mawla haddaad maqasho waxaa la yidhahdaa saaxiibka gargaaraha waa naasirka waa la yidhahdaa qariibkana waa la ydhahdaa yowma maalin buu miiqaadkoodu yahay laa yugnii aanu waxba ka tari doonin mawlaa macnaa mid xigta ahid can mawlan mid xigtadiisa ah aanu ka difaaci doonin shay ah shayna wa laa yugni aanu ka difaaci doonin mawlan mid xigta ahid can mawlan mid kaloo xigtadiisa ah xaggiisa aanu ka difaaci doonin shay ah oo walaa hum aanay ahaan doonin yunsaruun amba walaa hum ma ahaan doonaan yunsaruuna kuwa loo hiiliyo ilaa man mid mooyaane dhulalunadaas ayaynu ka bedelayna ilaa man mid mooyaane raxima allaahu alla u naxariistay oo addoonka ilaahay u naxariistay subxaanahu watacaala ee raxmaddiisa helay iyo kaa raxmadda ilaahay way anfici doontaa weeye innahu alle huwa alcasiiz allahaan cidikaadkaani weeye alraxiim waana allaha raxmadda iyo naxariista badan lehba weeyaan allah wuxu uhi subxaanau watacaala inna sakarata yakuum yakuumkaa geedkaa geednaareedkaasi dacaamul afiim mid dembi badan cuntadii weeye inna shakarata azakuum geednaareedka naarta dusheedu ilan ka baxaayo dacaamul afiim ka dembiga badan cuntadiisa weeye kalmuhli naxaas oo kale weeye maxaas la dhalaaliyey kalmuhli naxaas oo kale weeye ama kalmuhli huugo oo kale weeye huugada oo wasif saliidda marka la tuusiyo la miiro waa haraaga hadha kalmuhli huugo oo kale weeye yaklii huugadaasoo yaklii amba yaklii xaalaal ay ku karaysay dacaankooda tahay ay ka kari doonto filbuduun caloolaha dhexdooda caloosha dhexdeeday ku kari doontaa yakli waxa ku kari fi lbuduun kahalyi lxamiimi wanacti min nasri maxduud kaafkan halyan karib bay kari halyan karib aba karitaan bay kari karitaankaasoo ka halyi lxamiimi biyaha kululi siday u karaan oo kale ah calooshaadaasaa karinaysa ka lxamiim ay halyan karib karidaasoo kagalyi lxamiimi biyaha kulul karitaankooda oo kale ah ilaahay muxuu odhanayaa subxaanahu wa tacaala hudow qabta takan qabta malaa'igtiisuu faraya qabta factiluu jiidahu isaga factiluuhu jiida maala waxaa qofka in la qabto dhinac walba meel kastoo qabsoomaysa inta la qabto in la dhisto wey factiluuhu jiida xagee ilaa sawaa'i aljaxiim jaxiimo dartamaheeda ee ilaa wasati jaxiim ilaa sawaa'i aljaxiim u tiida uma dabadeed subbuu ku shuba fowqa ra'sihi madaxa dushiisa kaga shuba min cadaabi alxamiim xamiimka cadaabkiisa kaga shuba idaafadu waa bayaaniya midtana waa tabciidiya uma subbuu ku shuba fowqa ra'sihi madaxa xaggiisa kore kaga shuba min cadaabin xamiim biyaha kulul cadaabkooda wax ka mid ah bacdigii kaga shuba ay min cadaabin cadaab qaarkii ku shuba alxamiim manaa biyo kulul a ku shuba maxaa lagu odhanayaa dooq dhaadhaafi waryaahay dhadhabisan innaka adigu anta adigumba alcasiizu mid sharaf badan ah alkariimu wanaagsan ee tahakub waa lagu digin kariim baa tahay halka lagu yidhaha weeye kuntum aad ahaydeen adduunyada markaad joogsan bihi fayatamtaruuna kuwii ka shakiga sadhamiga bolqoladan kale waa caadat lqur'aan waa aljamcu bayna tarkiibi watarkiib bayna tarhiibi watismaari saasoo kale dadkaa unba aynkana unba dadkan addunyada jooga waa sida waa laba gruubun weeye walaati kufri bay la yimaadeen xumaan bay la yimaadeen ilaahay siduu geli doonana waa inuu cadeeyey dadkani iimaan bay la yimaadeen shar way la yimaadeen siduu ilaahay u geli doonana u cadaynaya u cadeeyey subxana watacaala ina almuttaqiin kuwa ilaahay ka baqa ina almuttaqiin kuwa ilaahay ka baqa wuxuu farayna la yimaada fii maqaamin meel la istaago ayay ku sugnaadeen amiin oo aadi ah cabsigii masaallo fii jannaatin bay ku sugnaadeen seero iyo wa cuyuun durdur yalbasuuna xaal ay xidhan doonaan bay ku sugnaadeen min sundus xariir jilicsan iyo wa istabraq mid adagba xariir jilicsan iyo mid adag aba wa istabraqin iyo mid dhalaalayso hillaacaysa mutaqaabiliin xaalay yihiin kuwii kuwada qaabilsan ee isticmaalka nabarka isu seedin ma arkaysaa ayay ku sug ayay xidhan doonaan mutaqaabiliina xaalay yihiin kuwa iswada qaabilsan oo aan nabarka isu seedinin kadalika alamru kadalika sidaagu wasawajnaa waxaanu ku lamaanaynay hum ayaga bixuurin kuwa cadcad ama bixuurin kuwo wax ka wareeriya xuunin oo indha qurux badan oo haween uu la wareer ay la wareeraan xaara ku wareeray soo maaha bixuurin waa kuwo wax sawriya cajiibka ay leeyihin og darafka amba aragtidaa ku wareeraysa xiin oo indha qurux badan anda indha waaweyn yadcuuna waxay dalbadaan fiihaa jannada dhexdeeda waxay ku dalbadaan bikulli faakiha khudaar dhammaanteed wax kastoo lagu nicmaysto aaminiin xaalaynin kuwa aamina cadaab iyo cod iyo balaayo ka aamin amnigu waa qaali laa yaduuquuna ma dhadhamin doonaan fiihaa jannada dhexdeeda kuma dhadhamin doonaan almawta geeri ma dhadhamin doonaan ila almawtata ay bacda ilaadana waa bimacnaa bacdu keedna tirada dabr uu ku tegey ila almawtata ay bacda almawtati dhimashada dabadeed alowlaa hore fayadoodii kusoo dirteen dabadeed jeeri dambe ma dhamin doonaan wawaqaa wuu ka ilaaliyey hum ayaga alle wuxuu ka dheereeyey wawaqaa wuxuu ka ilaaliyey alle amba ka dheereeyey hum ayaga cadaaba aljaxiim jaxiime cadaabkee muxuu alla sidaa u yeelay fadlaa ay lilfadli wamafcuuli lahu fadli daraadii wliajli fadlin bay kaa ku hel min rabbika xagga rabbigaa ka yimi daalika kaas huwa isagunba alfawzu liibaanid ah alcadiimu weyn fainamaa yasarnaa waanu fududaynay hu qur'aankan bilisaanika ay biluqatika lisaanka waa luqa fainamaa yasarnaa waanu sahlay hu qur'aankan bilisaanika ay biluqatika luqadaada ayaanu ku sahlay nebi maxamedow lacallahum yatadakkaruun ay likay yatadakkaru si ay waansamaan ee fartaqib sid far waxa iman doona dhici doona inahum ayaguna murtaqibuuna kuwii sugi doona weeyaan bismi illaahi araxmaani araxiim xaamiin allahu aclam bimuraadi waa aya waa suuradda shan iyo afartanaad waa suurat alkaasiya alkaasiya maxaa la yidhahdaa qofku waa markuu labada jilib kortooda ku fadhiisto iyo faraha caaradeeda markii uu taw u yidhaahdo ma ogtahay xaamiin allahu aclam bimuraadi tanziilu lkitaabi kitaabka soo dejintiisa min allah alle xaggiisa ayay ka timi min allaahi alle xaggiisa ayay ka ahaaday insaankaas soo dejintaas allaha alcasiiz cidi aanay ka adkaanin allaha alxashiin xukun iyo xikmadba u saaxiibeen qaldamin ina fi samaawaati waxa ku sugan ayay ku sugan tahay iyo waalardi wa fi lardi la aayaat aayado ayaa ku sugan lilmu'miniin kuwa mu'miniinta ah ayay ugu sugan tahay wa fii khalqikum idinka abuuritaankiina aayaad baa ku sugan alaayatu fii qur'aan laba macnuun bay yeelatay inay tahay aayaadka ilaahay ee tansiiliga ah ee la akhriyayo iyo inay yihiin aayaadka ilaahay ee kowniga ah laakiin fii luqati alcarab mararka qaarkood bay alaaya waxay noqotaa aljamaaca jaauu biaayatihim ay bijamaacatihim bay ka dhigan tahay jaauu biaayatihim qur-aanka imaankaas oo kale allah wuxuuli subxaana wa fii khalqikum buu ku sugan yahay aayadi wamaa wa fii maa sidaa dheh ama may wa fii khalqikum waxaa ku sugan wa fii khalqikum buu ku sugan yahay waa khabar muqadama wa fii khalqikum buu ku sugan yahay wamaa ey wa fii maa kii ayuu ku sugan yahay yabustu alla uu kordhiyo oo min daabba wax dhaqaaqa ah aayaatun aayaat baa ku sugan aayaat baa ku sugan liqowmin bay ugu sugan yihiin yuuqinuun alla yaqiininayo xaqa yaqiinsanaya marka aayaati mubtada muahara ayaynu laqbayna waاkhtilaafi اleyli ay wa fi ikhtilaafi اleyli habeenka iskhilaafitaankiisa wa fi ikhtilaafi اleyli waاnnahaari habeenka iyo maalinta iskhilaafitaankooda iyo wamaa wa fii wafiimaakii ansala allaahu alla uu soo dejiyey oo min asamaa'i samada xaggeeda uu ka soo dejiyo oo min risqin ah oo fa axyaa uu ku nooleeyey bihi maagaba arda uu ku nooleeyey bacda mawtihaa dhimashadeeda dabadeed iyo wa tasriifi riyaax wa fii tasriifi riyaaxi gabaylaha rukuugiddooda waxaa ku sug ayuu ku sugan yahay aayaatun aayaat baa ku sugan liqowm bay ugu sugan yihin yacqiluuna wax caqliyeeya tilkasa alla soo sheegay aayaatu ullah ilaahay aayaadkiisa weeye natluu xaalaanu akhriyayno haa aayaadkan oo aayaadkii kowniga ah ee tansiiliga ahaa aanu ku akhriyayno calayka korkaaga bilxaq ee fa biayi xadiisin war alla warkeeday fa biayi xadiisin war alla warkeeday bacd allaahi alla dabadi warka alla dabadi iyo wa aayaatihi iyo ilaahay aayaadkiisa dabadi yu'minuun ay rumayn doonaan maxay rumaynayaan weynin hoog waxaa iskale likulli afaak mid been badan dhawaylin hoog likulli afaakin mid been badan dhammaantii buu u sugnaaday afiin oo dembi badan afiin waxay leeyihin culammada waa qofka daahirkiisa iyo baatinka labadaba in dembiga uu ka muuqdo kaasoo yasmacu siga oo yasmacu maqla aayaati illaah ilaahay aayaadkiisa maqla markaa jumlada fii maxali jar baynu dhigna waynu ka sifaynay kaaba inta oo yasmacu maqla aayaati illaah ilaahay aayaadkiisa maqla tutlaa lagu akriyayo aayaadkaasi calayhi korkiisa uma haddana yusiru ku adkaysta gaalnimada yusiru ku adkaysta sara shayga uu xidhay amba adkaysi wey yusiru ku adkaysta gaalnimadiisa oo daa'ima mustakbira xaaluu yahay mid ka santaagaya ilaahay cibaadadiisana gaalnimadiisa ku adkaysta kaan lam yasmaxa ay kaannahu waxaabaad moodaa hadeeta damiirteeda waa layska hadfaa markay mukhafafadaa tahaye kaan ay kaannahu waxaabaad moodaa lam yasmac inaanu maqalbahaa aayaadkaas ee fabashir ugu bishaaree nebi muxamedow huka cadaab ugu bishaaree cadaabku aliim ay mu'lim oo xanuujiya waidaa calima markuu ogaado min aayaatina aayaadka iyaga xaggooda hadduu ka ogaado shay a waxuun ittakhada wuxuu ka dhigtaa ha aayaadkayagaa wuxuu ka dhigan huzuwa dheeldheel wax lagu dheeldheelo waidaa calima markuu ka ogaado min aayaatina aayaadka iyaga xaggooda shay ah istakhadahaa wuxuu ka dhigtaa huzuwa wax lagu dheeldheelo ulaa'ika kuwaasi lahum waxay leeyihiin cadaab cadaabbay leeyihiin cadaabkaasoo muhiim wax dulleeya min waraa'ihim iminka lafdulwaraa waa amaan asbaxu laqwaal min waraa'ihim ay min amaamihim hortooda waxaa ah jahannamu baa ah min waraa'ihim hortooda waxaa ahaatay jahannamu ayaa ah walaa yugni waxba kama difaaci doono walaa yugni kama difaaci doono canhum ayaga xaggooda kama difaaci doono maa ayuladii kii waxba kama difaaci doono kasaboo ay shaqaysteen shay ah walaa yugni kama celin doono canhum ayaga xaggooda kama celin doono maa kii kasabu ay shaqaysteen shay ah shaynaba kama celin doono walaa maa kii waa labada maada oo mawsuula weeye walaa maa kiina waxba kama tari doono walaa maa kiina shay kama celin doono ittakhaduu ay ka dhigteen min duuni illaahi alla sokodi awliyaa'a kuway ka dhigteenna waxba kama celin doonaan walahum waxay leeyihiin cadaab bay leeyihiin cadaabkaasoo cadiim weyn haadaakani qur'aankani hudaa hanuun weeye waladiina kuwa kafaruu gaaloobay biaayaati rabbihim rabbigooda aayaadkiisa ku kufriyey kafarudu ku xidhmayaahe biaayaati rabbihim ku kufriyey lahum waxay leeyihiin cadaabun bay leeyihiin cadaabka oo min rifsin cadaab xaggiisa ah qurb xaggiisa ah cadaabkaasoo ka sifee aliimun iyo aliimin abad aliimin axigo rifsigaad ka sifaynaysaa aliimun kan inoo cadaabka ka sifee cadaabka oo aliim oo xanuusiya allaahu alle alladii midka weeye sakhara sakiray layliyey lakum idinka idiin layliyey amba idiin sakiray albahra badda muxuu idinku sakiray litadriya si ay u maraan amba ay u qulqulaan alfulku doomuhu fiihi ay fi lbaxri badda dhexdeeda si ay u maraan biamrihi ay biamri illaah ilaahay amarkiisa si ay ugu maraan iyo maxay kale iyo walitabtaguu si aad u doonataan min fadlih ilaahay fadligiisa wax ka mida ah, oo risiq iyo ganacsi iyo safar iyo xaj iyo maxay kale ayuu ilaahay idinku sakiray walacallakum tashkuruun iyo walikay tashkuruu si aad ilaahay ugu mahad celisaan ood ugu mahad noqdaan sakirudduu idin sakiray doonyahan wasakara wuxuu sakiray alle lakum idinka idiin sakiray maa fi samaawaati sanaadka waxaa ku sugan iyo wamaa fi lardi arlada waxaa ku sugan bu alla idiin sakiray jamiica dhammaan bu alla idiin sakiray minhu xaala kownihi minhu xaaluu kaasi ka yimi min allah ilaahay xaggiisa minku waa liibtidaa ilgaaya ma og tahay ee ma aha wamaa fi lardi buu idiin sakiray jamiican dhammaanba minhu xaaluka adagaas xagga ilaahay subxaana wa tacala ilahay xaggiisa idinka yimi waa aayadka lagu naqdiyo kuwa nasaarada ah oo nimanka nasaaradii markay leeyihi wa ruuxu minhu waxaa ku odhan karaa qur-aanka laftiisa aqiraya ciisa inuu ina ilaahay yahay wa ruuxun minhu wa ruuxun ciisa waa ruux minhu ilaahay ka mid ninkay tabciidiye ka dhigayaan maaha ninka waa liibtidaa ilgaaya markaasanaa loo deliishadaa in qur-aanku soo isticmaalo waa liibtidaa ilgaaya haddii kale waxay noqonaysaa dee samada iyo adlada iyo waxa ku sugan oo l wa ilahay walciyaadu billah subxaana allah ina fii dalika kaasuu ku sugan yahay laaayaat aayaad baa ayaa ku sugan liqowmin bay ugu sugan yihiin yatafakkaruun ayagu fakaraya qul waxaad tidhaahdaa nebiyow liladiina kuwa waxaad ku tidhaahdaa aamanuu alla rumeeyey maxay maqowi qowlkii ayaa cadfan wixii lagu odhan lahaa iska dhaafa iska daaya kuwa ah, maarata yakfuruu way dhaafiyeen waa jawaabtii amar waa jawaabtii maaragtay amar qul waxaad tidhaahdaa liladiina kuwa waxaad ku tidhaahdaa nebiow aamanuu alla rumeeyey maxay ikfiru iska dhaafo kuwa iska daaya yakfiru way dhaafiye muminiintu yakfiru way dhaafiye liladiina kuwii bay dhaafi laa yarjuuna aan rajaynaynin ayaam allah laa yarjuuna ay laa yakhaafuuna aan ka baqanaynin ayaam allah ilaahay ciqaabkiisa aan ka baqanaynin ayay iska dayn doonaan maxay u dhaafayaan liyajziya ina ugu abaalmariyo qawma amba liyajziya amba maxay almaamme ahaalle amba ciqaabkiisu u dhacayaa liyajlisu alle u abaalmariyo qowman dood bimaa kiisii uu ugu abaalmariyo kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna kuwii kasbada amba kasabkoodi kasabkoodiisii ugu abaalmariyo man qofka camila sameeye saalixan sameeye falinafsihi unbuu u sameeyey man camila qofka sameeye saalixan camal wanaagsan facamaluhu mubtadaha qadar linafsihi buu usugnaaday waman asaa kuwa qofka ku xumaan waman asaa qofka sameeye xumaan waman asaa qofka xumaan falaana fa calayha ay fa ficluhu isaga ficilkiisuna calayha ay calaa nafsi naftiisa ayuunbuu saaran yahay uma ilaa rabbikum rabbigiin xaggiisa ayuunbaa turjacuun laydiin celin doona wallaahi laqad aataynaa waxaanu siinay banii israa'iila israa'iil ubadkiisii alkitaaba waanu siinay towraad walxukma baanu siinay nebinimo andataa mid la fahmo alxukma ayaanu siinay waa fahmid weeye wاlnubuwa nebinimadii ayaanu siinay oo ambiyo badan baa ilaahay ka soo saaray warasaqnaahum waanu arsaaqnay min aayibaat waxyaabaha wanaagsan baanu xaggooda ka arsaaqnay min aayibaati waxyaabaha wanaagsan xaggooda ayaanu ka arsaaqnay wafadalnaa waanu ka fadilay hum ayaga cala alcaalamiina baanu ka fadilay wa aataynaa waxaanu siinay hum ayaga waxaanu siinay bayinaat aayado cadcad baanu siinay min alamri xaal ay ka mid yihiin waxyiga amarka ah, waynu soo maray min alamri xaal ay ka mid yihiin awaamirta alle subxaanahu watacaala fama اkhtalafuu ismanay khilaafin ilaa min bacdi maa jaahum intuu u yimid dabadeed mooyaane alcilm cilmigu markuu u yimi unbay iskhilaafeen fama اkhtalafuu ismanay khilaafin ilaa min bacdi maa jaa'ahum intuu u yimi dabadeed mooyaane alcilm maxay isu khilaafeen ma cilmigaa khilaafka watay maya bagyan ay lilbagyi xasad daraaddii bay isu khilaafeen xaasidnimo daraaddeed bay isu khilaafeen oo baynahum ayaga dhexdooda un ka dhashay ina rabbaka rabbigaagu yaqdii wuu xukumi nebiyow baynahum dhexdooda yowma alqiyaamati buu alle ku xukumi fiimaakii kaanuu ay ahaayeen yakhtalifuuna kuwii isku khilaafa fiihi isaga dhexdiisa macnaa ay isku khilaafeen baa ilaahay ku kala saari doonaa subxaana uma jacalnaaka iyaga dabadood markaanu kitaabkiisiina uma jacalnaaka waxaanu kaa yeelnay nebi maxamedow uma jacalnaaka waxaanu ku yeelnay calaa shariica sharci korkii baanu ku yeelnay adna uma jacalnaaka waxaanu ku yeelnay calaa shariica shariico korkeed baanu ku saaray oo min alamri amarka alle ka mid subxaana watacaala iyo waxyiga rabbi waa alla diintiisan ee fattabic raac ha shareecada raac walaa tattabic ha raacin ahwaaa aladiina kuwii hawadooda iyo mabaadidooda ha raacin laa yaclamuuna aan waxba garanayn innagaa laynala hadlayaa ma ogta cidda hawo iyo mabaadi shaydaan maanta adduunyada ku raacday waa dadkii muslimiinta ahaa wey rasuulka ilaahay ma raacayn laakiin khibaabka ayaa isaga lagu beegay waayo ummad marka laga hadlayo cidda dee hoggaanka u haystaanba hoggaanka unba lala hadla innahum kuwan kuwan hawadooda raacay lan yugnuu canka kama difaaci doonaan lan yugnuu kama celin doonaan canka adiga xaggaada min allaahi ay min cadaab illah haddaad leexato cadaabka alle xaggiisa shay-aa shayna kama celin doonaan cadaabka alle ka mid innahum ayagu lan yugnuu kama celin doonaan canka adiga xaggaaga min allaahi alla cadaabkiisa shay-aa shayna kama celin doonaan wa ina aldaalimiin kuwa daalimiinta ahi bacduhum barhkoodba awliyaau bacdin jumladaa dabaqabasa inala dhacday bacduhum barhkoodba awliyaau bacdin barka kale ehelkooda weeye waryaahe daalimiintu iyagunbaa isxogaa mushrikiintu waa sida haddaad adugu saaxiibtinimo iyo wax kale ka raadinayso waa wax ma dhacdaah weeye wallaahu alle waliyu lmuttaqiin inta mutaqiinta a weligooda weeye allahbaa subxaanahu watacaala iyaga u hiliya isagaa ka saara mugdii maaragtay madowga iyo cadaabka iyo waxaan u jeedaaye lunsanaanta iyo kufriga isagaa ka ilaaliyo isaga eh qariib u ah u dhow nabafir iyo gargaarada isagaa u ah am xasiba walaa xasiba ma waxay u malaynayaan haadaa kani macnaha aayaadkani allah subxaana hada kitaabkani basaa'iru waa xujo wa jamcu basiira waa xujooyin cadcad weeye basaa'iru adilla cadcad weeye oo linnaasi dadka u sugnaaday haada kani basaa'iru waa adilla cadcad oo linnaasi dadka u sugnaaday wa hudan hanuun weeye wa raxma raxmad weeye liqowmin deen buu raxmad iyo intaba u yahay yuuqinuun alla yaqiininayo subxaana watacaala kitaabkana rumaysanayo am xasiba ma waxay u malaynayaan bale eh, xasiba ma waxay u malaynayaan alladiina kuwa istaraxuu shaqaystay asayi-aati kuwa xumaanta shaqaystay ma waxay u malaynayaan an najcala inaanu kala mid dhigaynahum ayaga kaaladiina kuwii inaanu kala mid dhigayno aamanuu alla rumeeye waxamilu falaa saalixaat sidaasay u malaynaya am xasiba bale xasiba ma waxay u malaynayaan aladiina kuwa iftaraxuu shaqaystay asayi-aati kuwa xumaanta samaynaya an najcala inaanu kala mid dhigayno miyaanu u malaynaynaa hum ayaga kaladiina kuwii inaanu kala mid aamanuu alla rumeeyey wa camilu saalixaat laa abadan marnaba ma sinna abadan ilaahay agtiisana kuma sinna dadka iimaan kalena agtooda kuma sinna sawaa'a xaala yihiin kuwa ay siman tahay saasay u malaynayaan sawaa'a xaalay tahay kuwa ay siman yihiin maxyaahum e, noloshooda iyo wa mamaatuhum dhimashadooduba ma sidaasay u malaynayaan inaan adduunyada iyo aakhiraba ku sin abada ilaahay ma simayo subxaana cid kastoo sintaana way qaldan tahay saaa waxaa xumaaday maa yaxkumuun waxay xukumayaan baa xumaaday baa ilaahay ihi subxaanahu watacaala markaa iska ilaali waxadu muqaadiyadda la yidhahdaa waa khuduurabay leedahay aayaadka ilaahay kaga soo horjeedo inay yidhah dadka muwaadiniintu way siman yihiin diintay doonayaan hakala haystaan maadaama arla keliya ay ku wada nool yihiin hum cala sawa marka almumin iyo qofkii maaragtay mutaqiintii iyo kuwii kale kaafiriinta hal asrinbay odhanaya waa qadiya kufriga ah oo aan marnaba habboonayn weeye allah wuxuhi subxaana watacaala wakhalaqa allahu alla wuxuu u abuuray asamaawaati afka wuxuu ku abuuray iyo waalarda arlada bilxaq buu alla ku abuuray subxaana ilaahay baa ku abuuray subxaana si loogu caabudo ma arkaysa iyo walitujza si loogu abaalmariyo walitujza si loogu abaalmariyo kullu nafsin naf walba si loogu abaalmariyo bimaa kasabat waxay shaqaysatay walxaal si loogu abaalmariyo hum ayaga laa yudlamuuna aan la dulmiyin afara'ayta bal ka waran nebi muxammedow afara'ayta bal iga waran man ittakhada qofka ka dhigtay ilaahahu ay macbudahu kuu caabudayayba ka dhigtay hawaahu hawadiisa ka dhigtay balkaa iga waro macnaa naftiisu waxay amartuun buu samaynaya wuxuu wanaag u arkuun buu la imanaya wuxuu xumaan u arkana wuu ka tegaya shay ma jeclaanayo ilaase wuu caabudaya waxay naftiisu jeclaya balkaa iga waro oo wa adalla uu lumiyey ku isaga allaahu alla uu lumiyey calaa cilmin xaala kownihi caalima xaalu ilaahay ogsoon yahay subxaanahu cilmi uu ku lumiyey amba calaa cilmin kani xaaluu cilmi korkii ku sugan yahay uu lumiyey oo de isagoo wax garanaya haddana baadiyaystay ma arkaysa amba ilaahay baa ku lumiyey licilmihi annahu yastaxiqu dalik ma arkaysa amba isagoo xushadu soo gaadhay ayuu sidanba yeelay ba alla oo wakatama uu alla xidhay calaa samcihi uu xidhay iyo wa calaa samcihi maqalkiisa iyo waqalbihi oo wajacala uu yeelay alla calaa basarihi indhihiisa korkoodana rabbi uu saaray kan bushaawa dabool alla uu saaray bushaawa dabool uu saaray faman yahdi kumaa hanuunin doona kan faman yahdi kuma ayaa hanuunin doona min bacdi illaahi alla dabadi ay min bacdi idlaalihi macnaa luminta alla lumiye iyaa kan min bacdi illaah alla dabadi inta alla lumiye kuma hanuunin doona afalaa tadakkaruun miyaydaan waansan wa waxay yidhaahdeen maa hiya maba aha arinka iyo xaalku damiir muqisa ka dhig maa hiya maba aha arinta iyo xaaladda ilaa xayaatunaa noloshayada addunyaa mooyaane amba malxayaatu nololida may ahaanin ilaa xayaatunaa yada addunya namuutu waanu dhimanayna oo qaar kaya ayaa dhimanaya wanaxyaa waanu noolaanaynaa oo qaar naga naga midin way noolaanayaan marka namuutu ma jeeda intaanu dhimanaan soo noolaan doona saas dacafigila garanayaan markaas laa waxa weeye namuutu waanu dhimanaynaa qaar annaga naga midaa dhimanta wanaxyaa waanu noolaadhinaayo qaar anaga naga midiina way hadhayaan wamaa yuhlikuna nama halaagayo ila dahru xilliga mooyaane ila dahru waktiga ayuun baana halaagaya waa dahriyuun weeye waa alilxaad waa inta tirada yar ee ilaahay subxaanahu watacaala jiritaankiisa aan qilin inay ka mid yihiin baad moodaa amba dahriga wax walba u samaynay u nisbaynayaan sanadka waa qadiyad khatar badan adiga laftigaadu inaad waktiga caydo tidhaahdo xilli xun ku jiraa waa wakti adag waa waktigaa igu fadhiya waktigaa igu ciiray marka ilaah baad ka dhegaysaa marka saa leedahay waa xilli adag baynu ku jiraa wakti xun bayna haysta waa khadiir aad bay oo aad bay khatar badan tahay waktigan ilaahay baa maamulaya subxaanahu watacaala wamaa lahum uguma ahanin baa ilaaha yidhi subxaanahu watacaala bidaalika kaasi erayada noocaas ay ku hadlayaan min cilmin ay cilmun cilmi uguma sugnaanin in hum ay maa hum ayagu may ahaanin ilaa yadunnuun kuwa malaynaya mala-un bay ahaadin ba ilaahi subxaana tacaala ilaa yadunnuuna dannaa waa kuwa mala-un malaynaya idaa tutlaa haddii lagu akriyo calayhim korkooda aayaatunaa aayaadkayaga marka lagu akriyo bayinaatin xaal ay yihiin maa kaana ma ahaanin xujatuhum ayaga jawaabtooda iyo doodoodu wax kale maa kaana ma ahaanin xujatahum marka kabarkii oo taqaduma weeye maa kaana ma ahaanin xujatahum macnaa xujadooda may ahaanin ilaa an qaaluu marka ismigiiba halkaa ku jira inay yidhaahdaan mooyaane iituu la kaalaya fii aabaa'inaa aabbayaasha yakeena in kuntum haddaa fiihin mu'miniin oo saadiqiina kuwa ku run in ilaahay soo celin doono dadka qul waxaad tidhaahdaa nebiyow wayo maanagaa keenina wey allaahu alle ayaa yuxyiikum idin nooleeya ilaahay baa subxaanah watacaala iminka waa noloshiinan hayay uma yumiitukum isaga ayaa haddana idin dili doona uma yajmacukum waa uu idin kulmin doonaa ilaa yowmi alqiyaama buu rabbi idin kulmin laa rayba shaki kuma sugnaanin fiihi kulminkaa jamcigaa amba laa rayba shaki kuma sugnaanin fiihi yoomkaa walaakinaha yeeshe aktara annaas dadka badankoodu laa yaclamuun ma ogsoonabaa ilaaha yidhi subxaanahu watacaala oo xaqiiqada ayaanay ogeyn walilaah alle ayaa iskale maa fi samaawaati saaka waxa ku sugan iyo walard arlada waxa ku sugan baradiibaa iskale wa yowma maalin taquumu ay kici doontaa assaaca saacaddu maalintay kici doontaan ee yowmaidin maalintaasi yakhsaru way khasaari almubdiluun kuwa ahlulbaatilka way khasaari doonaan alkaafiruuna billaahi waljaaxiduun bima ansalahu calaa rusuli wa taraa waad arki nebi muxammadow calayhi asalaatu wasalaam kulla umma ummad walba waad arki kaafiyatan ayadoo kuuruda ay baarikiina cala rukab ayadoo jimdaha ku fadhiisatay baad arki istisaas baa ku dhaca markaa qofku wuxuu doonayaa inuu boodo jimdaha iyo fara caradoodu dhigaya kaafiya ayadoo xaal ay tahay midkoodu baad arki doontaa kullu umma ummad walba tudcaa waxaa loogu yeedhi doonaa ilaa kitaabihaa kitaabkeeda ayaa loogu yeedhi doonaayo hadday ahlu tawraat yo ahla tawraat yo ahlilinjiil yo ahlulqur'aan sidaasaa lo odhan doonaa amba kitaabkii sharka iyo amba lacmaal baa loogu yeedhi doonaayo waa asxaabulyamiin iyo asxaabu shimaalkii ayay kala noqon doonaan allah wuxuu ilaa kitaabihaa baa loogu yeehay maxaa la odhanayaa alyawma maanta tujdoy waxaa laydinku abaalmarinayaa tujzowna waxaa laydinku abaalmarinayaa maakii kuntum aad ahaydeen tacmaluuna kuu sameeyo haadaa kani kitaabunaa wey waa diiwaankii waabu hadlaya awal waxay naqaana isagoo la akriyayo soo maaha qof wadan waxba akriyi jirin waxbuu akriyi doona isagaa qof fadhiyo xisaabiyuu noqonayaayo isagaa xisaab isugu filan maanta wuxuu dheer yahayba wuu hadlayaaba maxaad u malayntay dirka yara shabaabka sameeyey baabaa hadlayse ka ilaahay sameeyeyna maxaad u malayta kasuus ma laha walaadabna uma bax haadaakani kitaabunaa wey waa kitaabkayagibaalay diiwaankayagi yandixu xaal uu ku hadlaya kitaabkani calaykum korkiina bilxaq xaq buu ku hadlaya isagii hadlaya inaa anagu kunnaa waxaanu ahay nastansikhu kuwii qora nastansikhu kuwii qora baanu ahay maa wixii baanu qori jiray kuntum aad ahaydeen tacmaluuna kuwii sameeya shaakii baa hadlaya qoraalkii malaa'igtaa jirta intaasoo dhanba waxaa kasii daranoo ka weyn cilmigii ilaahay iyo ogaalkiisa subxaanahu watacaala waxa uu kugu daran qofka intaaba ogsoon n haddana is ilaalinayni sidaa daraaddeed baa qofka waxogi uu uga khatar badan yahay hadduu leexdo sha'aan waxba ogeyn fariisaynu ognahay eeg waxaynu ognahay cilmiga ilaahay siduu u ballaaran yahay oo bimacnaa innagoo oon dhalanba amba aan jirinba ilaahay ogaaday waxaynu samayn doono ilaahay cadaaladiisu waxay haddana ay ku tagtay shaygaa uu ogaaday inaynu samayn doonno inaanu inagu ciqaabaynin haddana ilaa aynu samayno ilaa aynu samayno haddana inaanu inagu ciqaabaynin ma arkaysaa waxaa kalaynu ogsoonnahay ilaahay inuu malaa'ig inoo soo diray waxaa kalaynu ognahay inay malaa'igtaasi wax kastaynu samaynayna ay og yihiin waxaynu ognahay eray kastoo inaga soo baxa inaanu dhulka u dhicin ay ogsoon yihiin waxaynu ognahay in kitaabka la keeni doono diiwaanka waxaynu ognahay in shay walba lagu koobay waxaynu ognahay kitaabka in laguu dhiibi doono inaad akri'i doonto inaad naftaada xisaab waxaynu ognahay inay xubnaheennu inagu markhaati furi doonaan markaynu ilaahay weydiisanno inaynaan maro kale aqbalaynin waxaynu ognahay in kitaabka ilaahay inoo siiya uu hadlayaba ma arkaysa oo guldaro soo maaha ama markaad leexato fa ama aladiina kuwa aamanuu markaa dadku labay noqonaya fa ama aladiina kuwa aamanuu alla rumeeyo dadku labay noqon fa ama aladiina kuwa aamanuu alla rumeeye wa camiluu camal galay asaalixaati sameeye camalka wanaagsan camalka wanaagsan laba shardi un ikhlaas iyo itibaacun baa loo baahan yahay inaad alla dartiina ula jeedo ilaahay agtiisana oo ka yahay sharci maaha adig waxaad doontay fa wuxuu gelin doonaa hum kuwa rabbuhum rabbigood wuxuu gelin doonaa rabbuhum malay faaiday heleen ilahay bay suu idaafeeyey sharafaa ugu jirta fii raxmatihi haddana idaafa labaad bale fii raxmatihi raxmadiisa ayuu gelin doonaa daalika kaasi huwa albaytu kaas ayaa liibaanid aalmubiinu cad wa ama aladiina kuwase kafaruu gaaloobay afalam takun maxaa alle ku odhan doonaa fa fayaquul rabbi wuxuu odhan doonaa afalam takun miyaanay ahayn aayaatii aayaadkaygu miyaanay ahaanin tutla kuwii lagu akriyo calaykum korkiina fastakbartum miyaydaan kibrin adduunyadii miyaydaan kibri oo aydaan diidin wa kuntum waxaad ahaydeen qawmaa duun mujrimiin dembi farayaalo gaalnimo la yimi waidaa qiila marka la yidhaahdo ina wacd allah ilaahay ballanqaadkiisu xaqun weeye waidaa qiila marka la yidhaahdo ina wacda allah ballanka alle xaqun run weeye waasaacatu saacaddana laa rayba fiihaa shaki kuma jiro qultum waxaad odhan jirteen amba qultum waxaad tidhaahdeen maa nadri maa nadrii ma ogin masaaca saacaddu waxay tahay in nadannu ay maa nadunnu u malayn mayno ilaa dannaa mala mooyaane sidaasaad odhan jirteen ilaa dannan mana mooye wax kale sidaasaad odhan jirteen waxaa kaloo odhan jirteen wamaa naxnu maanaan ahaanin bimustayqiniina kuwa yaqiinsan sidaasaad odhan jirteen wabada waa laga jeestay markaa iltifaatka bare wabadaa waxaa u u muuqday lahum ayagii waxaa u muuqday sayi'aatu ma kii xumaantiisa ayaa u soo baxday xumaanihiisa sayi'aatu maa kii xumaanihiisa ayaa u soo baxay camiluu ay sameeyeen sayi-aatu maa isugu daateen waana faacil sayi-aatu maa kii xumaanihiisa ayaa u soo baxay camiluu ay sameeyeen waxaaqa waxa hareereeyey bihim ayaga maakiibaa hareereeyey kaaruu ay ahaayeen bihi isaga yastaazi'uuna kuu ku dheeldheela shaygay beenin jireen ee cadaabka ilaahay ahaa ee ay quursadeen baa hareereeyey waqiila waxaa la yidhi alyawma imaanta nanfaakum waanu idinka tegaynaa ay natrukukum maaha ilaahay sifaadkeediisa kaba mid aha sifatu nisyiha waxa la yidhaahdo waayo iloogu waa sifatu naqsi marnaba ilaahay subaa marnaba sifatu madxi ma noqoto marka erge waana wax luqada carabiga macruuf iskaga ah ilaahayna sifa umaha subxaana alyowma maanta nanfaakum waanu idinka tegaynaa kamaa nafiikum sidaad u ilowdeen oo kale baanu idinkaga tegaynaa amba aad uga tagteen liqaa'a yowmikum yowmkiinan la kulankiisa sidaad u ilowdeen aad ugaga tagteen haadaa kan ah wa ma'waakum hoygiinuna ila nisyaanka waxba laguma cadaabo soomaa annaaru wey xeradiina wa maw mawalidin baa la idhahdaa xerada jeela annaaru wamaa lakum idinma ahaanin min naasiriin kuwa idiin gargaarana kari maysaan cadaabka waxay ku muteen ayaa ilaahay subxaanau watacaala cadeeyey dalikum cadaabkiinani biannakum ittakadtum ay biitikhaadikum sidaa dhe biannakum ittakadtum ay biitikhaadikum shay yeelashadiinnii buu idinku sugnaaday daalikum cadaabkani biannakum ittakadtum ay biitikhaadikum shay yeelashadiinnii buu idinku sugnaaday aayaati illaah ilaahay aayaadkiisa aada ka dhigteen amba aad ka yeesheen amba aad ka yeelateen husuwa wax lagu dheeldheelo oo la quursado wagaradkum waxaa idin degtay wagaradkum waxaa idin dagtay amba idinlu idinlugoysay alxayaatu nolosha ayaa idin degtay addunyaa liidata falyawma maanta hadda laa yukrajuuna lagama saari doono dakiir buu ficilku ku fariisan yahay laa yukrajuuna lagama saari doono minhaa naartan laga saari maayo walaa hum mana aha ayagu yustactabuun kuwa raalli ahaansho la weydiisan doono yustactabuun kuwa laga xaal qaadan doono wer ilaahayba meel kaga dhacdeere ilaahay raalli geliya la odhan maayo abadan ilaahay soo qoradii jannada lahayd ma jerin qoladii naarta lahaydna soo rabbi kuma ma kuma gurin falilaah ilaahay baa iskale alxamdu dhammaan oo dhan rabbi asamaawaat raadka rabbigooda ah wa rabbi alardi arlada rabbigeeda ah rabbi alcaalamiin caalamka oo idin rabbigooda ah iskale walahu ilaahay baa iskale subxaanahu watacaala alkibriyaau kibir baa iskale alkibriyaa kibir iyo weynaan ilaahay baa iskale sawirka ilaahay un baale haddaad ku doonatana ayaay khatar ayaad faman naasacanii waaxida minhumaa askantuhu naari aw kasamtuhu walaa ubaali alaxdu kaa jibinaya ilahay alaxd sooma arag wallaahi hadduu dhabar kaa jibiyo dib dambe inaadu ka cawnin alkibriyaa oo alkibriyaa maxay tahay dee ilaahay cidna caabudo subxaana watacaala soomaa isla haddaad u kibir la timaado oo talqa ku kibirtood xaqa diido halis weyn alkibriya fi samaawaati buu ku leeyahy walcard wa huwa alle alcaziiz ilaahaan cidi adkaanin cidina aanay beegsanin weeye alxakiim waa allaha aan qaldamin amba xukun iyo xikmadba u saaxiiba subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta